tiiriyo bimacnan aakhar macno kale ay ku timaada oo macnihii fitnadii mushrikiinta aan ahayn wahaya macnaha kaleenu tilmaamana fitnadu waxaa weeye bimacna alimtixaan imtixaanid iyo walikhtibaari jirrabeed lagu jirrabo iyo walibtilaa iyo ibtilayn weeye min allahi subxaana wa tacaala xagga allana ka timaada licibaadii addoomihiisana ku dhacda bilkhayri khayr lagu imtixaanayo wa shari shar shar baa laguu sii daynaya xanuuno iyo rafaad iyo cabsi iyo walbahaar si loo tijaabiyo iimaankaadu iyo sabirkaadu intuu dhan yahay marna xoolihiyo adduunya caafimaad baa laguu faraqi iyo wanaag si loo fiiriya saad oga mahadnaqdayo shukrigaada binicami nicmooyin iyo walmasaa'ib baa laguu imtixaanaya fa haadihi tandade xagga alla ka timaada lownun midab kale weeye wa fitnatu lmushrikiina lownun aakhar mushrikiinta fitnadoodu ayadu waa inay muslimiinta dhibaan siay diinta oga saaraan ama ay kufriga gaalnima ugu ridaan ilaahayna tiisu waa in adoomihiisa u imtixaano ama masaa'ibi dhibaatooyin uu ku sii daayay addoonku jecel yahay ama muxuu ahaye shub nicam iyo caafimaad iyo xoolo iyo adduunyo iyo iskugu daro si loo eego loo tijaabiyo bal inuu ilahay u mahadnaqiyo inuu jasaaro abaal dhaco wafitnat lmumini fii maalihi waladihi wa jaari lawn aakhar ruuxa muslimka asagoo in lagu imtixaano fii iyo waladii ubadkiisa iyo wajaari dariskiisa lownun aakhar asna waa midab kale oo fidanta ka mid ah wlfitnatu latii yuuqicuhaa bayna ahli islaam fitnada ilaahay uu dhex dhigo dadka muslimiinta isku dhacooda dagaalkooda iyo baaba dhex asna waa fitno kale nooc kale wey kalfitnati alatii awqacahaa sida fitnada ilaahay uu dhex dhigay bayna asxaabi caliyin wa mucaawiya reer iyo reer madiino wa bayna ahli ljamal wa sifiin reer ahlijamal iyo reer wa bayn almuslimiin xataa yataqaataluu ilaa ay dagaalamaan iyo muslimiinta intooda kaleba wa yatahaajaruu isgooyaan kala iidaan lawnun aakhar intaasoo fitan baa jira marka waa inaad siyaaqaadka iyo maqaamka qolba marka la taagan yaha aad duuxdood u fiirsato buu sheekhu leh wahiya tan qitaalka iftitaanka bayn muslimiinka ah alfitnatu alatii qaala fiiha nabiy waa fitnadii nabigu ka yidhi satakuunu waxa ahaan doonta fitnatun imtixaan iyo dhici doonta alqaacidu ninka fadhiya fiiha fi lfitna aan ka qayb qaadanin khayrun uu ka wanaagsan yahay min alqaa'imi ka taagan ee joogsaday waalqaa'imu ka taaganan gacan qaadinna fiiha fi lfitnati khayrun uu ka wanaagsan yahay min almaashi midka socda dhex socda waalmaashi ka soconayana khayrun fiiha min asaaci ninka iska lugaynayana uu ka khayr badan midka ordahaya ee dhex boodahaya sheekhu wuxuu yihi wa axaadiiu طaa'ifatayni hiya hadihi اlfitna sheekhu marka wuxuu leeyahay axaadiiu lfitanka fara badan ay yimid allatii fitnadaasoo amara rasuululahi sal slam ama allatii axaadiiaas oo amara rasuul rasuulka uu amaray fiiha fi laxaadiii biictizaali طaa'ifatayni labada kooxoodba in laga fogaado o laga dheeraado on laga qayb qaadanin hiya hadihi اlfitna waa fitnadaani markaa eegi mayno ma xaqba mise waa xaqdaro yaa gar leh yaase gar lahayn loo bixi maayo maadaama awooddii ay ahayd in gaala lagu baxsho innagu aynu isku bixinnay oo muslimiinta iyagu ay isbaabi'inhayaan waa imtixaan iyo fitna wey sidaa darteed baa dagaal kastoo muslimiinta dhex mara fitan baa la yidhahdaa wixii gaala iyo muslimiin dhex mara malaaxim ayaa loo yaqaanaa jamcu malxam laakiin fitnada muslimiinta dhex maraysa qad takuunu xaqan waqad takuunu baailan hadday buqaad iyo ahlulxaq dagaalamahayaan waa fitna min xayu lmacna laakiin min xayu lxukmi waa xaq iyo baail ishaya marka wixii in laysku khalda ma ah waqad taati lfitnatu fitnadu inay timaadaa laga yaabaa muraadan iyadoo looga jeedo biha almacsiya dembi iyadoo looga jeedaa fitna la odhanaya ka qowlihi tacaala wa minhum waxaa ka mida ah munaafiqiintii man yaquulu idan lii walaa taftinnii io iska fadhiistoonan jihaad ka qayb oon tabuuq aanan aadin walaa taftinnaha ifitnaynin oo ha imtixaanin idanli buu leeyahay yani iidan nabi allow fi lqucuudi wa tarki lkhuruuji wa cadami lghasw walaa taftinna haygu fidnayno macsiya dembi haygu rido intaad ikaxayso tabuuka igeyso gabdhihii reer yurub ama reer faris ama reer ruum markaan arkay faranjiga yaanan ku imtixaan yaanan ku fidnoobin yaquuluhu sidaa waxaa leh aljudd bnu qays oo lagu xaman inuu munaafiq yahay lamaa goortii buu yidhi nadabahu rasuul rasuulka ugu baaqay ugu yeedhay ilaa tabuuq tabuuq inuu u baxo yaquul wuxuu le idan lii fi lqucuudi inaan fadhiistoonan ahlgem alimin ii fasax walaa taftinni ha ifitnayni bimacnaa bitacarudi u bambaxayga aanu bambaxaayo libanaati bani lasfar reer bani asfar gabdhahooda waa reer ruum fa innii anugu laa asbiru canhunna kama sabri kara buuri haddaan arka gabdhahaas dahabka aad mooda ee ah iskama xajin karo waa ku fidnoobahaya marka gurigaan iska fadhiyoon salaadaha tukade farahayga qaadbule waa munaafiq geedaha laguha ku marhaya wey qaala tacaala ilahi wuxuu idhi alaa fi saqatu tii ay ka careen mid ka weyn bay ku dhaceen baa layidhi waa maxay haddee ay waqacuu fii fitnati nifaaq nifaaq fitnadii bay ku dhaceen kufri iyo gaalnimo iyo muxuu ahay nifaaq baatina bayba ku dhaceenba oo jihad nacayb ah iyo xaqa cara wafaruu way carareen mxuu ahaa ilayha ilaa fitnat nifaaq bay u carareen min fitnati banaati lasr bay oga carareen macsiyuu ka cararay markaasuu nifaaqiyo kufri ku dhacay marka waa ku taguura qanjo u guur waa un jiirkii shamaxshamaxintuu ka carar dabkii oolahay ku dhacdhacay wey sheekhu wuxuu uhi waalmaqsuudu ujeeddada hadalkaani waxaa weeye ana allaha subxaanahu wa tacaala ilaahay xakama waa kala xukumay bayna awliyaahi gacalkiisii iyo waacdaahi colkiisiibuu kala xukumay bilcadli garsoor iyo walinsaafi dhexdhexaad walam yubri marka cadliga insaafku waa isku mid weeye waa laba macno isku insaafkaana sii xeeldheer xataa naftaada inaad muxuu ahay xukunto ood gar hadday leedahan gartaasiisa hadday khaldan tahay inaad muxuu ahaayey aad qabato weeyaan waa xullatul ashraaf walam yubari ilaahay ma bariyeelin awliyaa'ahu gacalkiisii mujaahidiinta khaldamay ee maalinkii rajam ninka dilay inay khaldameen waa la tilmaamay qul qitaalun fiihi kabiir baa layidhi hase ahaatee nimankii ka daraaba afarta lagu fiiqo ayaguna meel laga lagala dhacay oo waa maxay min irtikaab اlimi dembi inay ku dhaceen bilqitaali dagaalka sababkii fii shahri xaram ay dagaalameen bal ahbar ilaahi wuxuu sheegay annahu kabiirun inuu dembi weyn yahay uusan sahlanayn laakiin maxaa meesha yaalla waxaa weye maroodigu takarta asaga saaran ma arkee kakala midoo saaran buu arkaabaalan kaasuu gacanka la dhacaa wa anna maa calayhi acdaa'uhu waxay colka ilaahay ku sugan yihiin almushrikuuna ee gaalada ah yaa akbaru ka weyn waa acdamu ka daran min mujarad alqitaali dagaal keliya fi shahri lxaraami bisha xarma la dagaalamo bil xurmaloo nin la dilo ama la dagaalamo waxaa ka weyn gaalnimada tani marka la qaado waa macsiya iyo dembi wey midda aad ku jirtaanna waa gaalnimo iyo kufri fahum ayaga axaqu ku mudnaan leh bidami cambaarayn iyo walcaybi dhaleecayn iyo walcuquubati ganaaxidii ciqaabin laa siyama si gaar ahayd wa wliyaa'uhu jacalka ilaahay mujaahidiinta ahaa kaanuu waxay ahayn muta'awiliina kuwu xismoodsiiyey maanta jamaadulaakhirmaalinku u dambaysayba mise waa awal yowmin rajab mise waa aakhir yowmin rajab waa awal yowmin shacbaan bay isku qabteen markaas wuxuu arkeen maslaxadu inay keenaysa maanta inay dagaalamaan intay nimankan baxsan lahaayeen xaram almakina geli lahaayeen cadow alla baxsan lahaa maanta mxuu ahaay mxuu ahaay mafsadada ku dhacaydhe maslaxada ka weyn way ijtihaadeen fii qitaalihim daalika dagaalka asagay ku ijtihaadeen laakiin nimankan alla beeniyey ee rusushii la dagaalamaya ee saxaabadii la laynaya ee wax kastaba bannaystay ayagu maxay u dan leeyihiin weeye maxaa ceebla'aanta ka dhigay awama sakaanu waxay ahayn muqasiriina kuwa gabood faloo gaabshay nawca taqsiirin gaabin muxuun ka mid ah yacnii inay aad uga fiirsadaan bay ahaydoo iska ilaaliyaan yakfiruhu allahu ilaahay uu dhaafaya lahum ayaga fii janbi maa facaluuhu waxay sameeyeen marka loo eego oo min atawxiidi tawxiida iyo waaacati hogaansana iyo walhijrati hijrooda maca rasuul hijroodeen weliba macsida ay galeen marka loo fiiriyo waxay leeyihiin buuro waaweyn iyo qawiyo ajray la imanaya tawxiid iyo jihaad iyo nusro iyo hijri iyo halgan iyo daacadnimo baa meeshan taalla khalad yar oo maalin galeenna meeshanu yaalla marka laisku fiirsho wax ka soo qaadba khaladkaani ma lah ayadoy sidaa tahay waxaanu qiraynaa wuxuu khaldan yahay laakiin idinku ma muslixiin baa tihiin weye mise waxaa tihiin waaweyn iyo mufsid diin iyo wa iithaari inay doorteen saxaabadu maa cind allaahi bay doorteenoo guryahoodii iyo ahalkoodii iyo reerahoodii iyo carruurtoodii ka tageen fahum saxaabadu khaldamay kamaa qiila sidii layii la mid yihiin waida alxabiibu ataa bidambin waaxidin jaa'at maxaasinuhu bialfi shafiici hadduu ninka xabiibka ah la yimaado eed jeceshahay bidambin waaxidin alxabiib iyo almaxbuub ruuxa la jecelyahay gacalka ah hadduu la yimaado bidambin waaxidin hal dembi jaa'at maxaasinuhu wanaagyihii uu sameeyey abaallihiisaba waxay la imanayaan bialfi shafiici kun ruuxa u ergaysa kun shaiic kun ergeynaysa ruuxuu in badan ku dhaqaalayn jiray oo ku xurmayn jiray oo wanaag kuu haya oo kula halgamay oo karab istaagay oo gows libax kaa soo baxshay maalin hadduu khaldamo isha farta kaa geliya wax loo dulqaata wey lannu maxaa yeelay intaas oo safaxaad buu leeyahay malabkiisa marka dib loo fiiriyo arbaciina caaman alaaiina caaman boqol sano wanaag ah yaad ku wada socoteen maalin uu kugu joogsaday inaanu dagaalanto muxuu aha baaxugay ku dhufato oo lafdheerta kala jebiso yani munaasab ma ah hadday nimankan muhaajiriin ahaayeen oy mujaahidiin ahaayeen oy mukhlisiin ahaayeen oo nabiga garab istaageen oo wanaag jid ilaahay ku baxeen khalad iyo maalin yaroy kufeen wax loo dulqaadan kara wey laakiin idinku gaaloy maxaa laydinku cudurdaaraa sheekhu wuxuu uhi fakayfa yuqaasu see lagu qiyaasi oo loo garabdhigi weeye ninkii xabiibka ahaa ee maxaasin badan lahaa hal marna khaldamay bibaqiidin mid la necab yahay caduwin aan la gooyey jaa'a la yimid bikulli qabixin wax kastoo xunba la oo walam ya'ti aan la imanin bishafiicin waaxid min almaxaasini wax qurash lagu cudurdaaro iyo waxay alla ku leeyihiin ma jiro faylkooda waa kufri iyo gaalnimo iyo alla la dagaalan iyo muslimiin baabayn iyo ambiyo lugoyn weeye wax kale kalo meesha ku hayaan ma jiraan marka isku mid ma aha buu leeyahay halkaasuu sheekhu tilmaamaya marka qaacidadan marka la marayo culummada axkaamul qur-aanka ka hadla iyo qurtubi iyo markay marahayaan aayaddan iyo aayadaha lamidka ah waxay aad u keenaan adiladii iyo axaadiiii odhanaysa mxu waxa laga yaaba midkiin inuu halmaamo yansa aljidca fii caynihi wa yara alqadaata fii cayni akhiih xadiidkaasoo mawquufa calaa aslihi laakiin la rafciyo macaani badanoo axaadiis badanoo tagina waa ku timaada midkiin wuxuu halmaamahayaa oo uusan arkaynin guri weynoo dogob ah dogob dhanoo ishiisii gudban weyn iyo ul dheer baa isha kaa geli ma aragtid saxar yar oo muxuu ahaaye ku jira ninka muslimka ilyaradiisa haddii aduga saxar baxa kaa saaran dhalxan yar baa xireb baa ku gashay baad leedahay aduguna rumay baaba ku dhex yaalaba rumaygana arki maysid laakiin waxaa kuu muuqda saxarkaa yarka ee ninka walaalkaa ishiisa saara bimacnaa ceebtaada arki maysid ceebihii dad kalena waa lagu tusay waa imtixaan waa min alkhudlaan wey waa khudlaan in muxuu aha ceebtaada qariyo oo ceebihii islaamka un fakiiro waxa uu odhan jiray abu hurayra xasan albasri waxaa weeye waa awalu muxuu ahay darajatin min darajaat alkhudlaan ruuxuu ilahay garibsuno ka baxay oo nin ayaan daran uu yahay baa lagu gartaa waxaad arkaysaa wadaad soomaali oo xanaaqsan oo muxuu ahaay indhaha caddaynhayo oo boocu dilaacay oo xalwadiyu kacsan yihiin oo dad mujaahidiin oy gaale hayaan saaran oo asagaa un la saaray tiisina aan aragba asaga inuu dhex fadhiya gaalnimo oo muxuu ahaay gaala taageerayo oo mushrikiin difaacayo oo murtadiin la safan yahay oo la ollag yahay oo ula gaashaanqaaday ooma muuqato in hasaga hadii la fiiriyo xaalkiisu culamo badan ay qabaan inuu gaal yahay calaa usuulihim binaan calaa qawaacid alculamaai wa usuulihim asagu ma arko in sanawiyan laga yaabo inuu bixiyo toban kun oo dolaro canshuura u shubo taasoo marka kaniisada lagu dhiso muslimiin lagu baaba'sho sanawi inuu bixiyo intaasoo kun oo laaluusha boqolaalan kun malaayiin laaluusha uu gaala siiyo kuwaasoo ku dhaca khasnada lagula dagaalamo muslimiinta ma oma muuqato asagu inuu gaalo mubtadiina la jaanqaadaya hadalkiisuna ay gaalo ka faa'idaysan muslim muta'awil ah ama asaguba ka garle oo laga ibnu gar leeyahay buu maanta hore saaran yahay asaga hadii la weydiiyo maxaad ku joogtaa meesha ayada maxaa tahay xukunkaadu ka warran wuu wareegaysanhayaa wuxuu caddayn karana lama arko marka waxaa weyaan aayadahan loo daliishadaa ninka asagu ceebtiisa iyo xumaantiisa weyn u dhex fadhiya aysan muuqanaynin muslimiinta kale alla ku fakira ku dira adduunkana maanta aad bay ugu badan tahay aad iyo aad bay ugu badan tahay hawsha aad waantumo laska ilaaliyo faslun walamaa kaana fii shacbaan min hadihi sunna min hadihi sana cafwan xuwilat alqiblatu waqad taqadamawaana soo mara xadidkii bara ibnu caazib ee qadiyadda ka warramay waana soo maray walama kaana fii shacbaana shacbaan markii la gaadhay min hadihi sana sanadkan labaada hijrada xuwilat alqiblatu waana awalu naskhin fii kitaabillahi dhexa dhaca weeye xugum la nasakho xukumkii u horreeyey waa lagu aafoobay dad baa diinta oga baxoo gaaloobay munaafiqiin baa qiil meeshaa ka helay yuhuud baa meeshaa tacliiqisay mushrikii alcarab baa dhaheen maxamed waa wareeray waa inagii mushrikii alcarab waxay dhaheen maxamed waa wareeray qad taxayara diinu muxamadin diinti maxamed baa wareerta mar wuxuu u tukanaya halkaasi baytlmaqdis mar xagga annagu usoo tukanhaya aakhirna waxay dhaheen wuu noo iman doona wuxuu wareega cadaystaba diintii ibraahim iyo cabdulmualib buu soo noqon doonaa yuhuudu waxay yidhaahdeen waagu hore waaban rajaan ka qabnay oo nin fiican baan moodaynay hadda marba hadduu u noqday kacbada u noqday oo baytulmaqdis uu ka leexday horaan waxaan islahay nabigu wuxuu ilaahay sheegay ee towrad ku qoray carbeed ee soo baxayay xilligan waa asaga maadaama uu tukanhayay baytulmaqdis laakiin mar hadduu wareegsaday oo aaday halkaasii kacbadii aaday tolkiibuu u janjeersaday waa nin carbeede nabi maaha yidhaahdeen munaafiqiin waxay dhaheen xaggeen ku hagaagnaa xagga u tug xagga u tug weerarayba muslimiintu waxay isweydiiyeen iyagu waxay isweydiiyeen ahlu khayrka ahaa talow salaadihii hore aan u tukanay baytilmaqdis ma laga aqbalhayaa tan damba garan laakiin tii hore xaalkeedu muxuu yahay muslimiintii dhammaada iyagoo baytilmaqdis u tukanhaya maxay noqon doonaan nin walba tacliiq buu saaray marka qaybana ku gaaloobenba ilahay marka qadiyadda ka hadlay waana howl la soo maray markay dhacdo kasta dhacdo waxa weeye dad ku aafooba alsra walmicraaj niman baa ku gaaloobay oo diinta kaga baxay marka qadyada ayadoo faahfaahsan imaamkooda waa ayna ka soo hadalla ku noqon faslun ee weyna kubra waxaa loo yidhi hadda aynu soo mareen alcushayra ghaswat alcushayra albadru suqra loo yaqaanaa tii u dambaysa habeen hore aan maraynay ee ghaswatu muxuu ahaye alcushayra aw alcushayra ayaa waxaa loo yaqaanaa badr asuqra ghaswat badrin asuqra baa loo yaqaanaa maxaa isku aag ahaayeen falama kaana fii ramadaan waa haswo magac kula weeye muslimiinta dhexdooda iyo kitaabka ilaah iyo diintaba oo markaasi waa meeshii koobaad ee muslimiinta ilahay adow u gargaare wey falama kaana fii ramadaana gargaar aan la filaynay iyo weliba guul aan la filaynin baa ka soo hoyeeto oon muslimiinta aysan ku xisaabtamin falama kaana markii la gaadhay min hadihi gabagabadu waxay ahayd nimankii aynu soo maray kolonyadii u baxday shaam ee markay sii socota nabigu jidgooyada intuu ku sameeyey u gafay ee haswatulcushayra aw alcushayra kula magac baxday markay soo rogman hayeen baa nabigu wuxuu diray nin loodhan jiray basbasa ayuu duray oo saxaabi ahaa wuxuu idhi bal intaad baxdo ood waddooyinka soo martay iisoo xooraan safarkii abu sufyaan xilligu ku soo aadan yahay iyo meeshuu soo mara iisoo ogow saxaabigaa baxay keligii suu socday u socday adugu maalmo kadib soo noqday amin duhura ayuu nabi maxamed gurigiisa soo galay anas oo khaadim ahaabaa nabigu wuxuu keligay oo joogo iisoo galay nabi maxamed markaasuu nabiga haweenkii iyo carruurtii dadkii meelaha joogo dhabbu fogeeyey warkii bay kala qaateen markii xogta la siiyey uu basbasa yidhi nabi allow nimanka waa soo dhow yihiin waxayna ku soo beegeen niman heblaayo waana soo rogmada abu sufyaan iyo kolonyadiisii iyuu nabigu wuxuu yihi ninkii bixi kara ha soo baxo dan baynu leenahay baadi baanu goobaynaa in lanaa tilabatan ee ninkii faman kaana dahruhu xaadiran falyarkab ninkii gaadiidkiisu dhow yahay ha soo fuulo ansaar oo ree awsoo de iyagu cawaalida deganaa qoyska ansaar waxa badkulula aha waa la yaqaanaa laangaab bay ahaayeenoo waa ka yaraayeen reer khasraj laakiin isku awood ma ahayn labaatanin ree aws meeshay galaan boqol reer khasraj aa u dhiganta niman musiibay ahayen la yaqaana filjahiliya wa filislaam isku tabar ma ahayn kaanuu aqwa wa asbara fi lqitaali wljilaal laba ninoo reeaws meeshay kaala socon labaatan nin bay kaaga filan ayagaana birta ku badan jirtay nimankan laandheer ahaan bay xukum muqonin jireen ree khasraj waa nimanka meeshay konta ku yimaadaan laba boqol ayay ku yimaadaan marka awood wax ku muqonin jireen iyo farabadni iyo tiro nimankana tay wax ku jireen niman tayo badan bay ahaayeen laangaabkao dhan baa dhib badan sidiisuba waa loogyahay almihim nabigu marka ree aws baa waxay waan anagu waan fognahay gaadiidkan waa naga maqan yahay marka aan gaadiidka doonano nagu siin nabig wuxuu uhi maya nabi alla wax yarna sug maya buu ninkii uun gaadiidku hadda diyaariyaa soo dhaqaaq nabigu damalen dagaal badhac wuxuu is lahaa uun iyo kolonyadan aad soo jebisa saasaa lagu baxay adugu awrtu raashinka sida iyo alaabta sida alfu baciir kun ritibay bay ahaayeen oo raran hawl sahlan ma aha wa haniima aad culus unriti bay ahaayeen ragga wada ee safarka wada afartan sodon toddobaatan lixdan baa lagu celceliyaa au tirada u yaraa la sheegay soddon nin bay ahaayeen tirada u badanna waxaa waa sitoon lixdan nin baa waday oo rag weli waxaa ku jira waaweyn oo duqay ah abu sufyaan baa kamid mid ahaa makhram ibn nawfal zuhri baa ka mid rag duqay oo weliba akhyaarta qurayshadaha yaa la socay safarka asaga hantida safarku u xambaarsanaa waxaa lagu qiyaasay sida xaafidka iyo ay taxqiijiyeen konton kun oo dinaar khamsuuna alfa waa hantida carbeed dhan weeye khamsuuna alfa dinaar wax la arkay ma aha halkii dinaar waa imisa eh, garaam wey halkii dinaar waa imisa garaam waa laba garaam iyo hee garaam iyo boqol riga miyuu ah afar garaam boqol riga igu dhufta konton kun dhufta waxaan rabaa inaad lacagta ogaata intay kun oo muxuu ahaayey diinaar lagu dhuftay Eh, eh, oo garaamo dahaba lacageeya halay lacageeyo oo shil igu dhufto hantidaa iyadaas in mobilkuu qaadi waay soo maha waa lagu kala baxay markuu yahay <laughs> an boqol i lix milyan miya sheekh jibriil hawlkalu sheegay bal idinku soo waafaq aduu lacagun laba yaabay hanti bay ahayd yaa waa aduu hamsuuna alfa bay cala taxqiiq iyo owrtaa wada kun rituu hantidaa waday ahay hawl sahlan ma idan taariikhda waqcada sheekha kuu sheegay dagaalka xilliguu dhacay nabigu wuxuu baxay ramadaan oo labiyo toban ah ayuu dhaqaaqay dagaalkuna wuxuu dhacay toddobiyo tobankii bisha toddobiyo tobankii bisha ramadaan labiyo tobankii ramadaan buu madiina ka dhaqaaqay bader wuxuu tegay toddobiyo tobankii bisha dagaalkuna maalinkaasuu dhacay toddobiyo tobankii iyo sideed iyo tobankii iyo sagaatuna gebagabo dhigay markuu meel ku horeeyo oo uu ku adkaado nabigu gebagabo dhigi jiray waa in lagu nasto dhaawaca la ururiyo ragga eh, shuhadada la xabaasho la isxambaarto ninka wax isku haya la yaaso muxuu ahaa adal faras waa nimanka shalay aanu samrinay idinka soo dhowaada markaasaa kadib buu nabigu guuri jiray marka maalinka sagaatanaad uu ka baxay marka sagaal iyo ku dhacay ragga waxay ku khaldameen waa aakhiru yowmin min badar siddeed baa la sheegay mee waa yowm athaani min badar asaabic cashar waa yowm almacraka yowm lfaysala wey maalin jumcana waa ahay ramadaan iyo jumce iyo tira isku aada howlaa isku qofolmay marka ymfurqaan ymtaqaljamcaan baa leey waa lagu kala baxay gabagabadooda waynu gaari doonaa insha allahu tacala maalin waxay nabigu uusan ilaahay subxaana wa tacaala isku hadlayn uu ku qabay iyo baryatiisa a mooyeen uu nabigu aaminsanaa kooxan hadday dhammaato diin dambe inaysan jiraynin hadday kooxdan intay qabta ay leedaan saddex boqol iyo toddoba toban saxaabi bay ahaayeen riwaayaadka badankood waxay sheegaan shan iyo bay sheegaan laakiin saxaabi dambeo dib ka yimid asagoo gaal ahaa soo raacay oo layidhi naga maxaad rabtaa inaan raacaan rabaa tolkay ka hadhi maaye muslim maya noqaal layidhi kuma rabne markii u dambaysay baydaam nagu markuu marayo islaamay ninka inta badan lama tiriyo lix buu ku noqdaa saxaabi nabigu u diray eh, mxuu ahay sirdoonnimee sahan oo asaguna soo noqday asna lama xisaabo ragga laakiin dagaal ka qayb qaatay toddobiyo tobanka nin bay ahaayeen todobankana ansaar bay u badnaayeen muhaajiriin lixdan iyo dhowr baa lagu qiyaasaa ragga u badshaa toddobaatan gaadhsiiya rag baa siddeetan gaadhsiiya xaqiiqaduna lixdan iyo toddoban nin bay ahaayeen muhaajiriin inta kale ansaar bay ahayd boqol toddobaatan iyo dhowr waxaa ahaa reer khasraj reer aws lixdan iyo siddeed meelahaasay ahaayeen leannu cawaaliday deganaayeen nabigu marka siddeed buu ku baxay rag madiina dhex jooga inbaa raacay markay dheen nabi allow hadde anagu waan fogna aan gaadiidka doonana noosin noo kaada nimanka imaaga qayanaysa guusha naga badsamide nabigu waa ka diiday ma idmahaybu nin maqan la sugo ama nin gaadiidkiisu maqan inuu doonto ninkii hadda diyaaraya faras ku taagan ama rito ku taagan ha dhaqaaq faras ma jiro maqdaad besaa faras ka wata idan saxaabi baa saa ku dagaalamay qadiyadu marka nabigu marka ku qiyaasi kartaa hawshu inay culus tahay allahuma intahli hadi alcisaaba min ahli alislaami falan tucbada fi lardi ilaahay oo kuwan hadday maanta dhammaadaan dib dambe lagu caabina adduunka calaada shariica intaan hadday dhammaato oo nabiga iyo abubakar iyo ansaar la jurjuumsado oo maanta cagta la mariyo waa awalu macrakatin bayna almuslimiin wa bayna alkufaar oo loo diyaargaroobay waxaa weeye ilahu dibdaba lagu caabudi maayo hawshu adag tahay le'annoo nabi maxamed inta hadday dhammaato dib dambe islaamkaani wax difaaca iyo nin dambe oo soo gala la arki maayo gaalnimadu way kibraysaa dhowr mitir bay noqon sanka udub la ekaanaya loo fadhi mahayo shaxaartankooda iyo mxuaha bardoodankooda iyo caydooda marka nabarka u horraysa haddii lagaa lib helo baadi caanaad noqonaysaa baqihii jid baalaa ka dhiga baadi caana bu sayidkule moogtahay hadday markuu ku dhacdo hawsha hawl culus wey nabiga aad marka ilahay u baryay ilaa uu abubakar nabigu la yaabay oo nabi maxamed uu yidhi nabigoo ilaahay barya intuu qole usii jeesadeen baryahay ilaahay baryahayo yuu nabi maxamedow kafaaka kafaa munaashadatuka rabbaka baa kugu filan intaad alla bariday eed alla dhaarisay baa kugu filan nabi callow wa ina allaha sayunjizu laka maa wacadak markaasuu isku duubay intuu u saaray dhabarka isku duubay nabigu markuu arkay abubakar ba inuu qalbi degan yahay ila waag la khalkhalahay saxaabada kuma soo dagaal looma soo geedi iyo waxay dhaheen soo nagaadi ka caadhashay roon haddii mogta wax ku talagashay nabaraad ogtahay wax kuma yeelo saxaabadu waxay ku soo talagaleen saafi waa wateen iyo ulay burarge niman kolanya oo safar ah oo sacaboolayaal oo waranlayaala ah in la jujuunsado geel la soo kaxaystaa la doonaya laakiin niman ka soo duulay muxuu ahay maka ka soo duulay oo kun nin ah ama sagaal boqol iyo konton nin ah oo soo diyaargaroobay oo nafiira oo diracbiroodkoodii wata iyo halmadkoodii baa meesha soo fadhiista fardana wata miata farasna wata meesha saxaabadu hal boqol faras ka wataan boqol faras bay wateen iyo geeloodii nin aan gaadigsi wadana kuma jiro soo sahay qaatay toban maalmood bay soo socdeen quraysh ilaa badar maalinkaas toban neefoo geela loo qalhay toban neefoo geelay cunahay maalin koobaad abujahl baa qalay toban neef maalinkii xigay waxaa qalay muxuu ahaay eh, umaya bnu khalaf baa qalay maalinkii eh, saddexaad waxaa qalay cabbaas baa la fuulay asagaa qalay toban halaad oo ku jiray saasay ku socotay maalin walba toban neef bay cunhayeeno geel ah sahaayadu kale waa wataan niman kibirsan oo soo naafaqaatay oo buunka dhabanhayo oo durbaangaraacanhaya wey oo gabdhihii heesi lahaa wata oo kuwii khamrada garan lahaa wata oo muxuu ahaay unugtii raashiimaha iyo dabbaaqyadii la socda meesha meel sahlan maaha nimanka niman saxaabadinta madiina ayar ka baxeen raba inay geel soo kaxaystaan bay ahaayeen kolonyaa marka wax isle ma aha وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير, غير ذات شوكة تكون لكم xiri muslimiintu kuwaan safarka iyo ciidan qurayshoo socoto waa daa'ifo safarkan kolyada waa daa'ifo muslimiintu tanay reebeen ilahay wuxuu cabiro weliba muslimiin dad mu'miniin oo mukhlisiin aha inay dagaalka ka cabsanayeen wa ina fariiqan min almu'miniina lakaarihuun yani laguma talagelin mugta wax wax ku talgashay ma aha ilaahay laakiin meeshu wax ka wada muxuu ahaayey baa dhammaystirma tanuu rabaaba hawshan ilaahay uura markaad aad tabartu kaa dhammaato oo meel kastaba is soo xidho ayaad ood mukhlis noqoto baa ilahay baryada ka aqbalahayaaba intaad awood iyo murqsbidaysi iyo tol iyo ilma adeer iyo reer iyo xoolo iyo caqli iyo maskax wax badan marka weli shirki baa kugu dambeeya intuu dooni baa la ekaadee ictimaad cala alasbaab baa kugu dambeeya calaa hayr illaah intuu dooni baa la ekaado laakiin markaad gacmaha sii daysato oo samirto ood yaa rabbi tiraado xilligan bay guulo ugu dhowdahay walaqad nasarakum allahu bibadrin waantum adila fataquu llaha lacalakum tashkuruun idan adila waa qaliilun baa loo jeedaa wadkuruu id antum baa anfaal baa lagu sheegay meesha adilada laga hadlay aali cimraan anfaal baa lagu caddeeyey id antum qaliilun mustadcafuuna fi ard takhaafuuna an yatakhatafakum nnaas faawaakum idan saasay ahaayeen raggii ka dhaqaaqahayay ee markaa diyaarka unbaa soo baxay weliba raggii akhyaarta weyna sacd bni cubaada ugaaskariyaakhti midinuu ku hadhay oo inuu duulaan jira muusan moodayn markuu latashanay mutalada ka qayb qaatay markii la baxay asugu iska hadhay muhaajiriin badan baa hadhay oo carragawa ah dagaalba laguma talagelin nabiguna soo baxa ma dhihin ee wuxuu ninku iraaci kanu haddaa soo baxo saasay hawsha ahayd cali baa ka sheekay wuxuu yidhi nabi maxamed markaan cariish u dhisnooni nabi allow sacd mucaad waaga aad buu wuxuu nabi allow darsaan kuu dhisay naabu darsadaasad geli dagaalkana geli maysid geela aan wadano halaha ogu dheereeyana waan kuusoo jilbinanaabu halaha ogu dheereeya marka la dhaqaaqa fardo aysan gaadhin baan kuu jilbixinaynaabuu dagaalkaan gelaynaa haddii aan guulaysanno oo nimanka ilaahay nooga gargaaro waa sidii la raba iyo si lagu daray hadday ta kala buu nabi allow halaha geelaa ku carar falxaq bilmadiina madiina waxaan kaga soogtayna qoom buur annaga naga kaa jecel hadday og yihiin inaad dagaal gelaysana ma aysan hadheen hala geela iyo awr socotay in soo yar afduubin bay moodahayeen annagu haddaan le annagu halaha rukuub kaa'ibtaasi ku dhac madiina tag qoomku difaaci oo kuu gargaari oo kula jihaadi baa jooga annaga naga kaa jecel oo boqolaalan gaadhaya marka saadaa yeel burhaana dhaqaaqe dagaalkan hagel abubakar baa taladii dhiibay cumar baa talidii dhiibay raggoo dhan baa ku taliya hawsha ayadaa sacad macaad baana keenay fikirka isagaa nabigu marka cariish baa loo dhisay marka haddii la yidhi dagaalka geli maysid waa inuu alla baryo cali ka sheegay habeenkii bader aroortaan isgelayna habeenkeedii kulligan waan iska seexnay waa iska foolinay intaan ceshihii tukannan baan iska seexnay nebi maxamed habeenkaa i hurda ladin buuli habeenkao dhan waa tukanhay ilahna waa baryahaya marka maalinkii markuu dagaalku bilowday intaan saacad dagaalamay cali waa labaatan jir wey maalinkaas labaatankiisi baa ba'a waa nin yaroo qayraba wey labaatan sano asagoo toddobiyo toban sano soo jirooday labaatankiisi baa dadbo dagaalka markaan cabaar waday baan soo noqday bal nabigu wuxuu ku beehaamay inuu dagaalka soo galay in dhibgaadhay cariishkii baan nabi maxamed oo ilahay baryo tukanayo qublo isu jadaan yoona midbuur waan iska tegay doona dagaalkii baan soo waday cali hawsh kuma haysa hawsha ayada nin ayoo labaatan jira waa aakhara moog geeri moog jiray weeye dabanka madax coladig inuu u dhasho haddii haddana nabar baan soo dagaalamay waan soo noqday nabigu amminkii gacmuhu tukan ilahay baryo haya ilahay baryo wuxuu ku celinayaa xayu yaa qayuum biraxmatka astaqiif intaasuu nabigu celinhayaa maanto dhan waan ka tagay markas xalan soo noqday gaalwaaba jabeen buuri faraqsi dib muxuu qaniimada ururinteed ma iskugu iskugu nimid buliya howlihii maamulkeeda labadaa goor baan kusoo noqday yani waa waa muxuu ahaay waa aabbihii wey dhan waa aabbihii dhanna waa maxay waa walaalkii dhanna waa muxuu ahaay in adeerkii wey marka intaasoo arrimuhu waa jiraan marka waa nabigu xaalkiisu qiimaynaya kolba meeshuu maray wax ku soo kordhay ma dhib loo geystay ama lagu dabamaraa nabigu oo loo cabsanaya leannu haddii qaa'idka lagaa dilo bas wey sadarteed qurdubi iyo mxuahaimaam eh, asuhayli iyo eh, mxuu ahaay xaafin xajar iyo ibnu qayim iyo waxay tilmaamaan ayagu ibnu taymiyaba sunnadu waxaa xilliga loo baqay ninka amiirka in gadaal la geeyo ninka amiirka marka loo baqayo in gadaal la geeyo siduu nabigu yeedha mxuaha yowma badrin hadday ciidanku badan yaho isku filan yahayna inuu asagu bartanka la geliyo bartanka maymana xagga laga dhigi maysaro muqadimo iyo mu'aharo bartanka qalbiga la gelinaya meesha laogu ammaan badan baa la geenaya lannu ciidanku jabkiisu wuxuu ku xidhan yahay in badanoo ka mida ah in qaadadu ay ka dhammaato eh, dagaalku way tagaya ummadda hogaamin laakiin waa in aad loo ilaaliyo meelay laga difaaci karo ama ay ka gargaarsan karaan la geeyo aduu qadiidaba sheekhu hadda bilaa raxmatullahi usha fafaahinta sheekha iyo fawaaiddeedii iyo tafaasiisheeda geli doonee bal aynu u gudubna hadda falama kaana fii ramadaan ramadaan markii la gaahay min hadii sana sanadkan labaad balaqa rasuul allahi rasuulka ilah waxaa soo gaadhay khabaru lciiri kolonyadii warkeedii baa soo gaadhay almuqbilati ka timid min ashaami shaam ka timid liquraysh suxbata abi sufyaan ay maca suxbati abi iyadoo abu sufyaan uu la socdo abu sufyaan baa musaaxib ahaa lilciir keligii ma ahayn makhramay nofal zuhri baayaa la socday quraysh laba qoys baan dagaal qoyskii cumar ka dhashay dagaalka maysa soo gelin waxaan kalon dagaalka quraysh soo raacin reer bani zuhra oo qoyska ka dha sacad muqaas ka dhashay ah ayaguna dagaalka maysa soo gelin qoyskaasi nin xaliif ku aha dhaqan ku ahaa oo nin caqli badanaa ah, laakiin ayaga aan ka dhalanin oo la odhan jiray akhnas ibnu shurayk la odhan jiray yaa markii beder laisugu yimid ee uu arkay xaaladda meeshay marayso yuu xaaladda qiimeey wuxuu hi waxaan arkaabuu yidhi saddex boqol iyo dhowr iyo toban reeyas rib ah oon dagaal ku soo talagelin oo meel cidla ah ku hesheen nimankanan aqaanaaye waa dhammaanaysaan buuri waa dhammaanaysaan midba nimba ku soo ximi waan hubaabuu reer yasrib oo geel iska wata oon dagaal kusoo dhexgelin oo meel cidlaa ah lagu helay ciday sida yaanyuurtay u dagaalamaya mar dad yaanyuur qol ku xidho marka dambe ku cunaysa aday ku xagal indhahay kaala bixi marka ciddayay ku dagaalamaya buuri marka amaraat lmowt bay geli mana kala caraan bu nimanka anaa idinka aqaana waad soo dhuclaysiin quraysh mataqa nimanka nimankaa dhaqaaqa ma aha way baaba'ahay idinkood baaba'aysa haddii saddex boqoloo ninoo quraysheed lagu dila meeshanna famaa muxuu ahaa qiimatu lxayaati bacdahum buu waxaan leeyahay buu reer bani zuhrow dagaalkan ha gelina iskaga noqda geelina ma idin badadahaa ma waxaantiu maxamed idinka dhacay maya ma rag bidinka laaya maya maxaa loogu qamaamay garmayna abujahal baa na wada noqda buu ceebta anay u qorabo majaalista iyo fadhiyada waxaad ka tiraadaan maalinka yom bedr waxaa cabsaday hee akhnas ibnu shurayq baa cabsa ani igu qorabu ceebtada qoorta ii geliya celiya waa habay dheheen way noqdeen hal nin dhiman reer bani cabdi waxay dhahan anagu kolonyada wax naga jiraa ma jiraanba wax qumanoo naga raacsanaaba hanti aan dhiibanno waa jirtaa laakiin awr iyo rag iyo midna dagaalkaa geli mayno reer bani cabdi wayba diideenba midda kale bay dhaheen reer bani cabdi haddaan beder ku dagaalanno oo muxuu ahaay laba boqol iyo boqol ama siddeetan iyo konton qureysheed meesha aan ku dillo muslimiina iyo kontan kaloo gaala ay ku dhammaadaan maka hadhow see loo wada joog bay dhadeen ninkaad walaalkii kusoo deshay bader ee muslimkaa iyo adeerkii iyo aabbihi aa kusoo deshay hadhow see isku arkaysaa fidna aan dhammaanin baa abuurmi bay dheheen mushulmushu way dhaafi maxamed iyo asxaabtiisii iyo islaam way dhammaane ilma adeer bay tegi islaysay ninkaad aabbihii bader kusoo gowraca isagoo muslima walaalkiisa jooga maka ee gaalka ah weji fiican kugu ama ku dila bay marka xarbi aan laga bixi karin tababa hayn anagu geli mayno qoysirna waan nahay bay dhaheen idinku idinka birsan socda marka reer bani cadiy reer bani sulaam dagaalka ma aysan gelin cutba asagu wuxuu damcay inuu dagaalkan baajiyo wuxuuna yidhi ninkii la dilay maalinkaas ee lagu maxaabsanayay camr ibn alxadarami dhiiggiisa anaa bixin buu magtiis anaa bixin walaalkii caamir oo la socda dagaalka ku jiray buu ula hadlay wuxuu anaa bixin magta walaalka anaa ku siin awrtii la qabsaday iyo hanti ishaadlo aan adna dhabhayn ummad hana aafaynina dagaalka jooji buule xakiim oo la socdo quraysh oo maalinkaa ka badbaaday wuxuu ku dhaaran jiray markuu ilaahay waladii najaanii min yowmi badrin ilaahay markuu dhaaran wuxuu odhan jiray waagade markuu islaamay waladii najaanii min yowmi badrin bayna sa buu odhan jiray markuu dhaaran hayo laanno ka badbaaday raguu nabigu tilmaamay oo ceelka ka cabbay quraysh ragga oo tobaneeye intay soo dhunteen bay darkii badar ka cabbeen markaasuu nabigu dhammaantood way dhiman hayaan ilaa axadan minhu waaxidan minhu dhammaan way lee'anayaan bedar baanu ku dilaynaa xakiim kale ka badbaadiy sagaalkadi waa la dili yomadarin baa la dhigay keligii baa ka badbaadi wuxuu ku dhaaran jiray markay hawshu xumaato dhaarta u dambaysa nabiga walid wamuqalib alqulubu nabiga ku dhaaray markay u dambaysa wuxuu odhan jiray walidi najaani min yowmi ilaahay yo badr badbaadiyey ee meesha igu dilin baan ku dhaaranaya hawshu sidaa ma saana yeeli maayo asugu xakiim xisaam iyo cod baa tashaday waxay dhahaan ummadda kala badbaadino ilma adeer iyo tol weeye kala badbaadino oo cudba asagu wuxuu qabay wuxuu yidhi xakiim waxay qabeen maxamed iyo carab in laisu oo quraysh maadaama ay ahal tahay aysan dhex gelin hawsha wargeelina ma inoo kolonyadii ma badbaada inaga daay maxamed dagaalkiisa waa wiilaan dhalay waa walaalaheen iyo almaadarteen baa raacay tolkeen wey inaga daaya carab hadday ka reeyaano baaba'shaanna haddee waa nagaga filaadayba hadduu asagu reeyana markaan baynu xisaabtamayna laakiin wiilkan inagu aan ku qaba inaga daaya dagaalkiisa abujahl baa la kari waaye cud baa yidhi abujahlow sidaasaan qabaaye ka war dhiiggan anaa bixin kolonyadii hore la dhacayna anaa bixin kharashkan anaa ciidanka qaba ee inta isu socona calaa xisaabi ugaas dhan buu ahaa igu daaye wuxuu i muxuu ah, ku fuuray soomaabu sababkii ku fuuray sababka intuu ku weynaa wannihiiba afka ku yimid soo fulaynimo war aniga igu dubinaan fulay ciidanka celin mayna buuri abujaal khaayin baa khayna badan buu ahaa xaggu intuu ka way caamir buu u tagay wuxuu idhi maanta kugu sukaysa waalkan maantay kugu dhowdaahee in waalka adu aarto dhiiggiis waata niman saddex dhowr ah oo waxba haysanin oon soo diyaargaroobin oo masaakiina ah, baan kunnin ku dulfadhinaa fardoolay boqol fardoolay ah quraysh waad quraysh maanta hadday kuu heli weydo ay kuu aana gudi dib dambe heli mayso wodhigaayon kaa baxsan maxaan sameeya caalka dhigo dhawaaq buuhi weer cid buu waa cumaraah waa camraah waa camra ninkii baa waashugu galash maxaa kugu dhacay dhiiggaygu maxaa jira xakiim iyo cod baa duudsinahaya waa fashilantay maslaxadii u wada odaygu cutba ah ku dhammaatay maalinka dambe wuxuu yidhi cutba wuxuu yidhi ma abujahal ninkeenna fulay ayaa adugu waa la soo diyaargarow mubaarisada buu galayba cutba isagii wiilkiisii walaalkiiba markay mubaarisada galeen ay dhammaadeen ay fooda isgeliyeen nin madaxweyne bu ah wuxuu raadsaday halmad buu halmad la ekadaaba la waayey cutba nin aad madaxweyne buu ah markuu soo diyaargaroobo labistay wuxuu yidhi bal mxuu ahay halmad koofid bireed aan iskaga dhiga seefta iyo birta balii raasha ciidankii quraysh o dhan baa laga waayay wax madaxiisa galay aad madaxweyn buu ahaa cumad weyn buu duubta marka dambe idan abujahal isagu rag uga dhex ninkaas maalinka aad buu dagaalamay laano raggii dallaayada mubaarazadaba soo baxayn keenna fuli anu maslaxaan waday dagaalnin ka cabsada ma iyo laakiin dabaal baa tahay meeshaad ka cabtaan yaan ka cabayaaba marka adugu rag badan oo duqeey ah baa isku dayay in la kala badbaasho nimankan wajalka ah laakiin ilaha meesha wax ka waday liyaqdi allahu amran kana mafcuulan waliyahlika man halaka can bayina wayaxya man xaya can bayina in allah la samiicu sheekhu marka wuxuu idhi wahiya ciirkan abu sufyaan u wado alciiru waa kolonyadii allatii kharajuu ay u baxeen fii alabi ayada raadinteeda lamaa goortii kharajad ay ka soo baxay min makata mar hore maka ka dhaqaaqday ee shaam u socotay koloyada jidka loo galay ee la gafay wey wa kaanuu waxay ahaayeen ragga wadana naxwa arbaciina rajulan afartanin taqriibanba ilaa lixdan baa la gaadhsiiya ragga u badan ee culimmadu wa fiiha kolonyada waxaa ku jira amwaalun cadiimatun liquraysh konton kun oo fanadaba rasuululahi baa dhawaaqay ou yeedha waa annaasa lilkhuruuji ilayha nadaba bimacnaa ay alaba minhum wuxuu ka dalbay weye binidaa'in maca lilkhuruuji ilayha in loo baxo ciidankaas iyo kolonyadaas wa amara wuxuuna amray man kaana dahruhu xaadiran gaadiidkiisu ninkuu joogadahrg waa gaadiidkii ninkii gaadiidkiisa uu joogay ayuu amray binuhuudu inuu hindado dhaqaaqo nab wuxuu leeya naloo dooni yaa naloo dooni wuxuu leeyahay oo nin gaadiidkiisa inuu daahu diidan yahay in badan baa la isgafay oo kolonya ayn muxuu ahay aan ku hungownay nimanka waa in si degdega loogu tago lean wala daahayo haddii walam yaxtafil muusan dayn lahaa nabigu lilqaafila ixtifaalan baliiqa yani uma diyaargarooban wey meesha markaad ku talageysa dagaal uu dhacahayo sahaybaad u qaadan ciidan baad diyaarin raashinkaad badsan colka iyo ciidankaad kordhin yani nabigu kuma talageyn dagaal walam yaxtafil ee walam yahtam alihtimaam walictinaa bishay baa la yahdaa ictafala yaxtafilu ixtifaal ay ictana yactani ictinaa'an oo kale weeye ihtimaaman bay la mid tahay walam yaxtafil nabigu muusan danaynin weeye ummadii laha ay lilciiri ixtifaalan baliiqan ay ihtimaaman baliiqan intiinamaa ku filan inta yartee dhaqaaqday baa ku filan buu islahaa subaru liannahu maxaa yeele kharaja waa baxay musrica isagoo degdegaya fii alaaamia mia wa bidcata cashara rajulan saddex boqol iyo dhowr iyo toban ciidankii taaluud la gudbay mxuu ahay webiga la gudbay ee gaalka la jabiyey iyo iyo raggii reer badar baa iyo toban bay ahaayeen may ahayn toddoba iyo toddoba toban ay isku go'an bay ahayd nabigu wuu bishaaray nimankii intii la tiriyey kow istiriya uu yidhi baydaamanka nabigu yuu tiriy markaasay saddex iyo waxay noqdeen shan nabigu waa ku farxay ciddatu taaluud asxaabu taaluud wuu kala wey idan nimankaana waagaa waa guulaysteen guul qur soo guuriye oo lagu kala baxay tanna way guulaysan doonaan wey nabigu marka aad ba farxay walam yakun ma ahayn macahum min alkhayri ilaa farasaan sida raajixan hal faras baa la socday riwaayada saxiixada waa faras waaxid ah oo lilmiqdaad ibn aswad ibn camr uu watay ilaa arasaani farasun lizubayr bn cawaam alasadi wa farasun limiqdaad bn camr aswad alkindi labadaa faras meesha boqol faras farasku waa taangaadamogta waa lagu jiiriba farasku waa lagu zid mar warankan waa lagugu dhufan seeftan waa lagugu xaaqi waa lagu kugu qaaday jilibka hiraagiisa iyo mudalankiisa u fadhigi karinba faraskoodi lagugu sidaayo musiiba awgeed nin loodhan shaydaan ahaayo loodhan jir umayr cumayr ibn wahab aljumaxi cafwan inkastoo islaamay waaga dambe yaana khaldamayni uu islaamay yaa wuxuu yidhi nimankan horta soo ogaanaya tiradooda saxaabadu tactiim bay isticmaaleen iyo godod iyo waxbay waa la fahmi waaye nin badanoo haatil fataago ah filjaahiliya waagii dambana waa kii abu sufyaan intuu soo diri nabi maxamed dil soo ihtiyadaad ikhtiyaasho intaasoo kun oo dilaar baan ku siinhaya carruurtaadana intaynu anaa biilahaya wax kasta anaa qaadahaya maxamed meel iga soo saar nin musiibo ah farasbu intuu qaatay yuu ku wareegay faras bu intuu oo caddaysama fuulay ku wareejiyey qarr kor markaasuu dan xaggay ka yimaadee ilaa midinu u orday dixdii taguu kor u qaaday hoos buu qaaday wuxuu ihi waa saddex boqol iyo dhowr iyo toban kor buu ka qiyaasay saddex boqol iyo dhowr iyo toban buuri yanqusuuna qaliilan aw yaziiduuna qaliilan buuri saddex boqol weeye ama wax yar bay dheer yihiin ama waxbay ka dhiman yihiin waxaan kuloon ogaaday buuri wax kamiin ah ugu jiro ciidan ma jiro gurmada buuri madad ma jiro goshaa looguma jiro waa keligood waa niman agoomma ah ragga iska dhacasha musiibu ah ninkii uu xamse ku dilay dalka dushiisa isaga qaraabo ah midba wuxuu ku dhaartay oo yidhi ilaahay dharo ah, inaan ka soo cabaya dalka muslimiinta min sayi lkhuluqoo shayso balaayo qurayshied wuxuu yidhi ka cabahaya waanan geli ku qabaysan buuri waa darkii intii ceelashka odhan ba laga soo laga soo jufay oo laga kabisay ceelka basaa soo hadhay ceelkii muslimiintu intay darweeyin sameeyeen oy dhiseen bay haddana biyo ka buuxisheen weelalla waa jaame iyo dhiilalla way dhex dhigeen lagaga cabo oon bay u dhamaadeen intuu soo dhaaqanay waan ka cabbi urud buu soo xaabiy xamsa fooda geliye laba suma kaas dhaafay booyadu lugtu gooyey lugtu markuu gooyey uu dhacay asagoo lugtu badan buu orday darkiiba ku dhacay biyuhu ka cabbi darkiiba ku dhexdil xamsa nimanku niman waala weeye mogta waxay leeyihiin culummadu saa wuxuu u yeelay liyubira qasama dhaartiiba rabo inuu oofiyo wuxuu waa musiibe mogta quraysh quraysh bahallay ahaayeen dhaarta uu gala ilaahay baan ku dhaartay darka muslimiintan ka soo cabbaya wugta go'an barwa inuu galo xamaarto tu gurgurto ordo fardulay macalliinka kuga dhacdhacay biigii buu cabbay xamsa ku dila meeshii mid bakhtiisuna wuu ka bixiyey biyihii waa la daadiyey biyaha de marka haddaba waa la buuxsaday maxaa la sabay marka niman noocaa u dagaalamaya dadka dagaalgelinaya gabdhana waa heesahaya ninka caractad baa la marin atarmidu laami la marin nin laaban kara ma jiro muslimiinta wax caraaya uma wata muxuu ahaaye aayadaha qur-aanka iyo ducada nabi maxamed iyo iimaankoodaa wada tolla-aan bay ahaayeen xagga adduunyada marka la fiiriyo wax sabab maada oo ay ku dagaalami kareen maba jirinba jamiic alqawaacid alxarbiya waxay tusaysaa in ayagu ay jabaan jamiic almawaasiin oo dhan ee mxuu ahaayey inay jabaan bay ahayd tiro yar saanad yar aalad yar meeshoo cidlo ah goobtoo laga mxuu ahaay laga tolbadan yahay macnawadkoodoo dhisnayn talagal la'aan dhan walba haddii la eego waa maxay waxay ahayn asalba inay iyagu jabaan laakiin ilahay baa meesha wax ka wada liyaqdi allahu amra kaana mafcuulahu <clears throat> sheekhu marka wuxuu yidhi walam cafwan wa kaana macahum sabcuuna baciiran saddexdaa boqol saxaabad waxay wataan xagga geela eh, lixdan toddobaatan geela yactaqibu waxaa kallaytamaya alrajulaani iyo walaau cala albaciir alwaaxid saddexda nin ama labadiiba hal isu badeli hal neefoo geela gaadisanaya nimanka nin walbana hal buu wataa boqol farasna waa wataa riwaayada axmed cabdulahi eh, eh, mascuud baa cadaysay cinda axmedin wlxaakim bn xibaan in saddexdii ninba ay hal rinti isla wateen hal neef geela fa kaana rasuulullahi wacaliy wamartad ibn abi martad alghanawi saddexdaa saxaabi nebi maxamed iyo laba saxaabi yactaqibuuna baciiran hal neef bay isla wataan mar nabigaa fuulo cabaar ku socda kadib waa marka yaro lasii socda ilaa waxaa lasii socda taqriban shan maalmood lasii socdo geeda lasii ahaaye hal rintii bay isla wateen markaas nabigu markuu martad uu ka soo dego oo caynina markaa uu qaato oo ah kalka nabiga la gaao <clears throat> marka nabigu inuu lugayo la gaao ydhanaga kaa lugaynayna aduu iska saaro rtiga wado markuu nabigu ducaynu ka soo dego nabi alla anaga naxnu nanfi canka nagaa kaa socon nabi wuxuu ihi miyaad iga xoog badantihin maya ajirka miyaad iga baahi badantihin in la lugeeyo ajir baa laga heliye ajirkana anaa idinka baahi badan buui xagga jumbuurahaayo awoodna ima dhaantaan anaa idinka xoog badan marka nin walba xilligiisa hartiga ha fuulo inta kale ha lugayso kama naasi laa bas fardi min afraad muslimiin nabigu ka diiday saxabada ina bay dabceen asagu hirtiga iska saarraada waa ka diiday wuxuu walba kalkiisa iyo murgidiisu fuula hirtiga gaadsanaya xadiidka axmed baa soo saaray ibnu xibbaan iyo xaakim waana xadiid saxiixa macnaha wazayd ibnu xaarita asaguna yaa kalkalaytamay wabnuhu wiilkiisa usaamo oo yar zayd ibnu xaarita iyo wiilkiisa oo yar hadde wiilkiisu marka wuu la socdaa mooy in dagaalgeli kara xilligaasi ma aha wazayd ibnu xaarifata wabnuhu wa kabsha mawaali rasuulilaahi baa iyaguna markaasi eh, hal rinti isku bedelahaya yactaqibuuna baciira hal neefoo geela ku kalaytamhayaan wa abu bakar wa cumar ragga akhyaartana hal riti bay isla wataan tabari ma jirto laguma talagelin ma ogtahay dagaalka wastakhlafa cala almadiina madiina nabigu wuxuu kaga tegay wacala salaati ibna uma maktuum madiine maamulkeedii iyo salaad siidujinteediiba cabdulahi baa lagaga tagay ninkii dhoolaha ah radi allahu tacala canh falama kaana birawxaa'i meesha rawxanaga markuu marahay uu ka fogaaday madiino cabaar sii socday ilaa afartan mayl bay u jirtaa lixdan kilomitr bay u jirtaa ma dhowa meeshu radda wuxuu soo celiyey nabigu abaalubaabata ibn cabdilmundir buu soo celiyey dhowr nin buu soo celiyey saxaabi kale waa celiyo reer bani camr ibni cawf oo xooguu khilaafa dhex maray ninbuu u soo celiyey bal dhex oo islax ka dhexrid madiine wuxuu u soo celiyey mxuu ahaayey abaalubaaba ibn mundir buu soo celiyey dhowr nin buu nabigu dib soo celiyey rag dambana dhexay ka biireen radda abalubaabata cabdimudub buu celiye wastacmalahu wuxuu khaliif oga dhigay intuu maqnaa cala almadiina salaadiina wuxuu u daayay markaa haddii cabdullahi bni maktuum wa dafaca alliwaa calanki wuxuu u dhiibay ilaa musa bni cumayr musa bni cumayr buu u dhiibay calankii calankii weynaa ee mxuu ahaye ciidankii muhaajiriinta wey alliwa lilmuhaajiriin baa loo jeedaa ama ara'ya alcaama lilmujaahidiin o dhan iyadu waa gooni waraaya alwaaxida calankii keliyana muxuu udhiibay raayadu waa bandiirad waa isku mid xaalad wuxuu le waa acraafta marna li waa laskaga gaabsadaa marna raaya la iskaga gaabsadaa haddii la jamciyana bandiiradan weyn ee ummadda udhaxaysana liwa baa la odhanhayaa liwa baa la odhan raayaadka yaray unugtu iyo horamihu iyo ay kala wataanna raayaad baa la odhanhayaa marka in la jamciyana waa dhacdaabo in la kala qadan waa dhacdaa laakiin waa isku macno raayada nabiga waxaa u badnayd inay tahay madow kaana raayatuhu sawdaa liwaahu kaana abyad labadaa macnabaa sugan axaadiia raayada ay ku timid sawda waa axaadii sugan wey jaamicu tirmidi way ku timaada aarkeedu aad baana ilaa sideed xadiid baa qadyada ku yimaada ay afar ka sugan yihiin marka waa qadyad sugan wey soomaalidu xataa waa dhowd waxay inay ka dagaalamaan calan madow bataan diinta lagaga sheegay oo idinkiina buulugan xaggee diinta lagaga sheegay kan buulugana buulugan xaggee diinta kaga yaalla soo in midabka midow annagaaba wadane oo nabi maxamed maalinku maka qabsanhayay soo xidhanna muxuu ahaa ii sheeg nabigu soo xidhay mxuu aha cumamad madow iyo makfar madow buu soo xidhay ansaar iyo katiibat lkhadraj alkhadra'na dhar madow bay soo xidheen axaadiid baana ku timid kaanad raayatu sawdaa annaga aan meel haysanay midabka madow midab raaga weeyo adag waxyabahanka oo dhan way waa waa waa durbo waa dheehaan ama waa duulaan waa dhaqmaan midabka cadna waa safaa iyo ikhlaas iyo sidqi buu tusaabaa leeyahy midab baa la rabaa iyo madow baanu doonaynaa hada lilrazana waalrusuuq walistimraar bisafaai mxuu ahaaye wasidqi walihlaas laakiin idinku calankan buyugan muxuu yahay ma fahmi karre ee shantan madax leh ee qowmiyadda iyo qabiilka ku dhisan een shuqulba lagu lahayn marka hadda kitaab sheega waa yahay haddii lasoo ururiyo waa arrin caadaa walba calanku togun taagan karaa waa baabulcaadaad haddaan mid gududan xidha iyo mid taallaa xidha mid boorboor ku dhashay cawlcawlaana ii taalla laakiin wuusan macna khaldan ka turjumaynin muhiimadu macno khaldan inuusan xambaarsanayn shanta gees ee soomaaliya la midaynaya shantaa gees waxaan ka ahayn waa ajnabi waa macno baatil ah. waqad yakuunu kufra fi bacdi alaxyaan waxaa ka dhalanhaysa ila ninka soomaaliga ah waa muwaatin xaq u leh waddanka inuu ku noolaado mushaarna ka qaato ka shaqaysto wuxuu doona sameeyo wain kaana kaafiran murtadan mulxidan diinlaawa soo baarlamaankan hadda qolyaha nasaara kuma jiraan baarlamaanka somalilan iyo kuwan hadda mxuu ahaay eh, koonfurland intuu waxaa ku jira mxuu ahaa niman murtadiina ah oo nasaaro ah sheegta faafiya oo caddaysanaya laakiin maadaamuu yahay soomaaliya xaq buu leeyahy inuu madaxweyne baarlamaan waddankan ka taliyo wadaadka muslimka ee carbeed ee mukhliska ka aqoon badan wuxuu noqonaya ajnabi wadanka in laga cidhiyo oo la fiijiya ah nimankan waxay ku xun yihiin ajaanib bay wataan mid diinlaawo ah oo yuhuud u shaqeeyo oo somaaliya waa muwaadin xaq wadanka u leh inuu ku noolaado mas-uulna uu ka noqdo xilla uu ka qabto idan kufri baa ka laasimaya lajna daa'ima waxay fatwootay dad meel wada jooga ninkii ku sima ee xuquuqda iyo waajibaadka oo yidhaahda mxuu ahaayey muslimka sacuudiga iyo mxuu ahaayey murtadka sacuudiga iyo nasaan sacuudiga waa isku xaq fi lwaajibaati walxuquuq waa kaafir billahi alcadiim bay fatwa lajindaa bay ku qoran tahay man sawa almuwaainiina fi lxuquuqi wlwaajibaat oon diinta ictibaarinin waa kaafir bay leeyihiin fatwa adaad soo qaadoo ka warrama maanta inay ka noqon lahayn baa laga yaaba aday nool noolaan lahaayeen badankood lanno fadwada hadda waxa ka faaidaystay mujaahidiinta baa aad u isticmaalo ka faaidaystay malmeelgeeya wadaadihinna baa sidan fadwanaya faqrada saddexiyo tobnaad may ahayd maadada shanaad faqrada saddexiyo tobnaad bay ku qoran tahay dastuurka shariifka hadda u wato muwaadiniinta soomaaliyeed way siman yihiin xuquuqda iyo waajibaadka loo eegi mahaya dhaqaalo loo eegi mahaya diin lab iyo dhadigaan midab loo eegi mahaya tabaqa midnaba way ku siman yihiin murtadka mushriga dilaawaha nasaarida soomaaliga yahuudiga soomaaliga wadaadka salafige booyada gaaban kulli waa isku xuquuq abadan ninkii hawshaa khilaafana dastuurkii buu khilaafay marka adduunka in laga saaro u baahan yahay oo torobaro lagu celiyo warkooda sidaas wey marka raayadu tiinu miyaa caleema saarantaanada maxabal ayaa ka dhigay waraayat alwaaxida ilaa cali abi aalib Hmm. yaa ka hadlay shariifka garowa tagahayo kadib muxuu yidhi nimankii aaminsanaa inuu muslim yahaa loo sheego adiga taasi waa ku soo daalay sharciga noo qoran sharci ka sarreeyo lagu dhaqmi karaa ma jiro waa horuu yidhi hadda ma ahayn buugag buu ku qoray laakiin nimankii aaminsanaa waa muslim kufiyadda ku cacaminhaya ku rafaaday u sheega waraaya alwaaxida ilaa cali bn abi aalib buu u dhiibay nabigu raayada keliya wluhra taa waa raayat muhaajiriin ama alansaar wluhra allatii lilansaar ilaa sacd bn mucaad buu u dhiibay raayada kale ree ansaareen ayagaa ciidanka u bannaay ayagaabadhiban bay ahaayeen ayagaa ku dhawaayay buu u dhiibay nabigu wa jacala cala saaqati saaqada nabigu wuxuu u dhiibay qays ibn abi sacsac saaqada waa ciidanka hore weeye asal laga cabira niman cisaaqada waa ciidanka dambe soo kaxeeya ciidanka riixa ninka daalay ninka habsoomay alaabta dhacday soo riixa asaaqa la qaysibn abi sacsaca buu nabigu waa reer bani zuhra wa saxaabi ah wa saara nabigu waa socday qaruba markuu u dhowaaday min asafraa'i meesha la yidhaahdo bacaa wuxuu diray basbasa ibna camrin aljuhani sida sawaabka waa inta alla geliyo saxaabigaas magaciisa basbasata tabaa la socota xadiikiisuna wuxuu ku yimaadaa fi saxiix muslim xadiid anas buu ku qisadiisu isagoo dheer <clears throat> cadiy bn abizaba eh, labadaa nabigu wuxuu u diray cadiy bn abizaba ilaa badrin mudr yatajassasaani ahbaar alciir markuu nabigu meeshaa gaahay buintaad noo soo ogaada xaalkii kolonyada xaggay soo gaadhay abuu siyaan noo gooy nin musiibu ahaaye markii hore uu sii socdo kii ogaa in lagu talaga in la qabsado soo noqodkii asagoon meel laba soo gaahay wuxuu soo diray jawaasiis soo dirsaday madiino soo dirsaday niman reer bani hafaaraho madiinada iman jiray makana iska tagi jiro ayagu xor ahaa oo dhakhaatiir bilaa xuduud ahaa runtuul ijrima siiye buui war ii keena asagoon shaamba ka soo ayaa waxaa loo keenay in nabigu uu soo baxay oo uu soo aaday wadadii uu mari lahaa haddana markuu ku soo dhawaaday beder ma lahay iyo wuxuu soo diray niman ciidan ah buu soo diray asagaana soo raacay gaadiidkan wuxuu tartiib ha la wado badar iyo jidkaandhulkaasan sii marahaya meelahay maxamed iyo raggiis ku aadayn baan fiirinhayaa tartiib horta wada wuu soo ulwey ceelkiibuu yimid ceelkii badoo nabigu usu soo gaadhin niman joogay oo markaasi ninkii kursi bnu jaabir alfihri iyo majdi bnu camr aljuhani qoys meesha deganaa wax aad dareensataan ood garan weydaan oo ceelka shalaya maanta midna ka cabin ma aragteen waxay dhaheen maya haddaay casarkii amar duhurkii mar dhowey baarlaman oo laba awrriti wataa buurtaa korkeeda awrt fariistay halkan ceelkay ka cabeen waa ka qabaysten biyo ka dhaansu waana tageen labadaa nin maana garen waxay ahay laakiin wax kale maana arag shaydaan baa intuu soo orday xilligaas baanu ka hadlaynaay soo orday wuxuu yimi meeshii awrku fadhiisteen buu yimid labadii riti saaladoodii buu qaaday tuud jajabiyey buu ursaday laftimirad buu ku arkay wuxuu yidhi geelaan waa geelii badar waa geeli wuxuu madiino geeli madiine waa awrti geeli madiine ee laftimiradka lagu calfin jiray timirta loo dhigi jiray weeye ayaga weyba uu carar markiiba orod qaaday awrka wuu leexiyayba wadada wadaan buu urta baddu aaday xeebta midig buu u baxay saasuu u socosoma xaggaasuu leexday ninkuu u horgoyn lahaa ee wadda u fadhiisan lahaa dhan wuu ka leexday midig buu aaday xeebta tutay buu xagga ka wareeyay badaroo dhan bidix buu ka maray badar bidix ka qabatay midig buu dhaqaaqay markaasuu markuu ogaaday inuu dhaafay oo daba martay wuxuu nimaya waan baxsaday ciidankana waa nabad qurayshay soo noqda malgeed baa galay miyadaa soo noqday diide ilaahay baan ku dhaartay inaan noqonanin bay yidhahdeen ilaa aanu muxuu ahay carab ogaato waxaan dhigno oo dib dambe naloo haybaysan waayo naloo hawaysan waayo maxamedku maalinkasta soo bixiya muxuu ahaa cashirkan maanta siino waa inay carab ku cibro rabnaa iyaga dartii waxaa la siiyey carab o dhan bay ku cibro bacaa nabig wuxuu diray basbas ibna camr juhani buu diray wacadiy bn abi zakba ilaa badr buu u diray yatajasasaan iyagoo mxuu u soo xuraamaya ahbaar alciiri koonyada warkeedii wa ama abu sufyaan asagu soo ma aha hogaamihii ciidankii kolayadii awrta ahaa fainahu balaqahu waxaa soo gaaray mahraja rasuulilahi baa soo gaaray mahraju rasuulilahi fainahu balaqahu mahraju baa fiican aniga mahraja buu iisoo qoray mahraju rasuulilahi baa soo gaaray afwan iyo wa qasdihi iyaah iyo wa qasduhu iyaah inuu nabigu usoo qasday waxaa soo gaaray nabigu inuu soo baxay asagana uu usoo qasday fastajara wuxuu soo kiraystay damdam ibnu camr alkhifaari ilaa makkata buu u kiraystay nin buu kiraysta wuxuu maka ku orod anu waan leexan oo waa raad gadan laakiin ciidan ii doon quraysh ku gaadho waxaa tira quraysh waxba idiima hadheen soo dhaqaaqa hantiina la qabsay mustasrikan asagoo u qaylyahay liqurayshin binnafiiri inay soo gurmadaan ilaa ciidihim kolonyadu usoo gurmadaan nafiirku waa alkhuruuj alcaam lilqitaal baa loo jeeda liyamnacuuhu inay ka difaacaan min muxamadin wa asxaabih wa balaqa asariiqu qayladii qayladhaantii baa gaadhay ilaa ahla makatay gaadhay fanahadu waa soo hinkadeen musric iyagoo degdegay nin walba maalinkaas mxuu ahay qayladu ninka damim camru maka soo galahayo saddex beri ka hor baa caatika ibn cabdilmualib baa riyootay waana asar sugan weeye riyo waxay ku riyootay in uu iyadoo jiifta waxay ku riyootay ninbaa wuxuu la soo orday herti markaasuu wuxuu yimid qowgi ka korreeya maka qubays jabal qubays buu soo istaagay markaasuu dhawaaqay wuxuu hi macshara quraysh ukhrujuu ila masaaricikum bacda alaa ukrujuu ilaa masaarikum bacda alaa afarta jaho ka istaaga maka markaasuu intaas ku dhawaaqaya quraysh waxay u soo baxdaan meeshaad ku gu'i lahaydeen markaasuu haddana wuxuu ku istaagay jabalu safa buur ka sokays ajyaad buu istaagay dhagax buu qaatay ninka ritiga wata dhagaxii buu tuuray markuu soo tuuray kusoo dhow yahay kacbada kusoo dhow yuu firdhay guri kastoo qureysheed baa faliir baa galay guri kasoo qoreesheed faliir baa galay markuu dhagax tuura kadib ba haddana tiintu la soo orday oo kacbada soo dul istaajiyey bartaa baydaa ku dhuftay dhunta ku dhuftay dhiig baa ka gantamay dhiig baa guri kastoo qureesh wax ka gaaray caatinka marka waxay tiri waxaan u malayn waa riya mufsaca waa halka cabaas bay timid waxay tiri arkay oon la yaabay baan arkay waan kuu sheegi cid bini aadan u sheegi waxaana u malayn bay tiri mar dhow qureeshin wax geli doono balaayo baan arkay tiri waana la baabi'i doona quraysh baa dhammaan doonta maqaawiirtii haldoorka o dhan baa dhiman doona waa la doonaa riyadan hadday run noqotay tiri laakiin cidnaha u sheegi cabaas bay sheegtay walaalkeed cabaas markuu dhagaystay wuu la yaabay shib buu yidhi maalinkii dambe wuxuu sheegay muxuu ahaay niman reer kale oo reer bacdudalib uu sheegay qaraabo ah oo ku xanqarsaday warkiibaa markiiba faafay war istaaga markiiba waa baxay abu jahal buu gaadhay maalin dambe cabaasu kacbada ku dawaafahay yuu abujahl wuxuu ku yidhi markaad dawaaf noo imow abujahl iyo ubay ibnu khalaf iyo umayo walaalkii ay nimanka reer khalaf ee musiibada ah oo meel iyo muxuu ahaayey ayuu wuxuu yidhi noo imow bay marka dawaafka dhammaystay u tagay buhi cabaas baa ka sheekeey wuxuu yidhi buu nimankani ree bani haashim horaan baadna lahaydee nabi ragaan idinku ogayn goorme haddana nabiyad soo baxday buuri nebigii ninkaa abaa ah nafta noo keenoon u caalweyne u tabarweynay haddana nabiyaddan kale maxay ahayd haddaad waxaa joojin weydaan buuri waxaan idinku qoraynaa akdabu qawmin fi lcarab inaatihiin carab qoysku u been badan ee u turfataraysan baan idinku inaad tina barabaandiistayaal beenta ka ganacsada baan idinku cabaasu yarkula wuxuu ihi qoys ninka kaa liita iyo nin beenbada adiga ma jiro labaduna waxaa awood badnaa cabaas baa xoog badnaa abujahalku nin dhuuban buu ahaa oo weji dhuuban oo fudud buu ahao sargaf ah buu ahaa sida hadda laga sheega ma aha muxuu ahay nin feedho weyn wuu dheeraa mooyee nin dhuuban buu aho qalabsan nin dher buu ah laakiin xagga lafta cabaas baa xoog badnaa aduu waa is markay is afdhaafeen cabaas iska soo tegay reer cabdulbali baa warkii maqlay koo iyo toban dumar ah mid ay dhaleen iyo mid ay mxuu abti u yihiin baa gurigiis cabaas timid markaasay ku fooriyeen oo asiga ku qamaameen waxay yidhahdeen ninka nijaaska khabiidka ah ee kacbada dhexdeeda reerka wax kaga sheegay maxaa u dhowranaysaa leeyihin hadal muxuu taraa maxaa ninkan dhow qaadi weydo oo dhiggiisu mugtaan bixinne xul iga xumaatay berri baan ku noqonay kaadii ninka waa la hadlay intuu intaan uguma filaydan gabdhihi ba xanaaqay xaalihii bay dhigteen maxaa ninkaasi kuwa anagii maqnaa ay waddanka oga cararayn asagaa waddanka dhaafi wiilkii maxamed asagaa nafta u keenay intaanadii joogtana cayb ninkan waa in meel la saaray yidhahdeen haddii kale gebi dambe sheegan maynaba hadday haween mar gambada kugu xooraan bas wey moogtahay gabdhuhu hadday gambada gilgilaan waa lagu kala baxaaya cabbaasoo dheg la qatar lahayn baa maalinka dambeso saddex beri kadib baan kacdo ku soo noqday buur dawaaf baan wareejistay ragcatayn baan iska galay iska tukan jireen qurayshkan wax saa u sii badan salaad ku sheegaan baan u istaagay buur anuu ducaysanayoo taagan yaa arkay buu hi asagii soo galay kacbadii maxaa ilaah mukula hadda ku salaama markuu ii soo dhow yahay anna aan sugahay yaa qayladii waxaa soo yeedhay dambal baa soo yeedhay bacdataa saddex beri kadib caatika riyadeeda dhabbay noqotay isla markii gurmud baa la bilaabay hadda quraash xagee lugtay la baxday lugtay la baxday nabiyadii uu sheegahayay dhabbay ku noqotay caatika riyadeedii bitiq wata u dhacday marka waa riyo suganoo aabita ah wey oga daran markii beder la tegay een weli dagaalku dhicin laba maalmood ka hor intuu dagaalku dhicin ayaa waxaa riyooday haddana cabaas nima ilmaadeer ahayn oo la socday cabaas ididi dhashay oo la socday oo reer cabdidalib qaraabay ahaayeen baa riyooday caatika tidoo kale ku riyooday xuri berri waxaan arkaa hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel oo waxaan arkay kuryoobay buuhi muxuu ahaaye laga cararay meydkoodii meydkoodi intii laga cararay sida dameerihii la jiidahayo god lagu guraan arkay buuhi waa rii cusub koo toban nin oo abujaakamidu tiriyey ninkaasba kuryooda oo intii la laayay sida dameerihi lugta la jiidayo god lagu gurahay arkay buuhi wuxuu ree cabdibalow nabinimo dayn maysaan caatika naftu noo keentay maxamed mamadiin noo fadhiistay baderna midinkaa noo fadhiya marka riyaaba nafta lagaga qaada ninka la yihahda abujahl isagoon meela la gaadhinba isagoo noolay buba dagaalka galay sheekhu muxuuhi fanahadu waa hingedeen qureyshin musriciina iyagoo degdegaya wa awcabuu waa dhammaystirteen weeye filkhuruuji ay baalaquu filkhuruuj waxba kamaysantaga wey waxay nin bixin kareen iyo ciidan iyo awood bay bixisheen iyo caabku waa almubaalaqatu fi listicdaad ba hadda loo jeeda wlkhuruuj wa awcabuu ay istawcabuu way dhammaystirteen waa bogteen fi lkhuruuji falam yatakhallaf kama hadhin min ashraafihim akhyaartoodii axadun siwa abilahab abilahab mooye inta xataa ninka asagu mxuu aha umayat bn khalaf oo dabcan inuu haro abujahl baa mxuu ahaa nafta u keenay oo intuu niman ku soo diray yaa wuxuu yidhi unsaha de waa la unsadaay soo iska fadhiyo oo raba inuu ka haro nin kala diro oo yidhi adugu hebelow meesheed adugu ka dagaalan yuu nin kale kusoo diray ninbaa intuu gargara soo qaado oo fuux ka soo bixiyo dhuxuli iyo jaawi iyo fuux ku ridib hoos dhigay wuxuu yidhi maxaa jira haweenka xuma dorisid buuri lacnatulaahi calayka buu idayn maysaan <laughs> markiibu kacooday oo qalabkiisa qaatay bader buu tagay waa niman waala waxba dhaafi mahayaa waa luunsada uunsay ku dheh wuu soo kaca fainahu abulahab asagu abalahab cawada wuxuu eh, isku badelay canhu xaggiisa rajulan kaana lahu calayhi dayn ninuu dayn kulahaa buu dayntan kaa cafiye ama dib baan kugu dhig odood orod adugu mxuu ahay jihaadka qurayshada shirkiga galbay buu yidhi kufriga ah waxashaduu way ururiyeen jamacuu way fii man xawlahum min qabayl carab dadka carabeed la joogan way soo urursay inay taageeraan u gurmadaan waxay gooni oo la ballameen ninkii ree juhayno ee ahaa kurs ibnu jaabir alfihri ee ree fihri bay la ballameen waxay dhaheen dagaalku markuu bilowdo gurmad baan kaa rabnaa bnu jaabir alfihri waxay kaloo la ballameen ninkii majdi ibni camr aljuhani qoyskii qayb ka mida nabigu sulxi buu la galay laakiin daa'ifo ka mida waxay dabceen inay u gurmadaan labaatan qabiiloo carbidu heshiis hoosta kala rabaan muslimiintu hadday soo fakadaan oy madiina ka soo gurmadaan idinkuna soo gurmadaan difaaca kun baan waan yar ilaa madiina dhowr kun baa ka iman kartee tawsi kullaato <clears throat> cafwan walam yatakhallaf kama hadhin canhum xaggooda axadun min butuuni quraysh Eh, jilibyadii reer quraysheed qoysaskii raaska quraysheed ilaa bani caday reer bani cadbisa ka hahay iyo reer bani zuhuro oo beder ka laabtay marka hore soo baxay kadibna laabtay <clears throat> falam yruj ma bixin macahum axadu minhum falam yruj ma bixin macahum maca quraysh minhum min bani cadiy axadun wa kharajuu waa baxeen quraysh min diyaarihim guryahooda bay ka baxeen kama qaala tacaala walaa takunuu kaladiina kharajuu min diyaarihim bataran wari'a annaas baaran kibir iyo batraannimo wey waa isla weynan iyo waryaana dadka in lastus carab baa la tusayaa halyanimada iyo geesinimada iyo awoodda iyo murqabanaysi wey wayasuduuna can sabiili illah wa aqbaluu way soo qaabileen quraysh kamaa qala rasuululahi bixaddihi awooddoodii xaddigu waa alquwa wa xadiidihim birtoodii tuxaaduhu iyadoo ilaahay la collaytamaya ilahay bay la codaya allahuma ina haadihi quraysh bikhuyalaa'iha wa kibriyaa'iha bixaddiha wa xadiidiha tuxaaduka wa tuxaadu rasuul allah nabi baa saa nabiga ka mid ahayd tiibuu soo qaadanaya tuxaadu ayadoo alla la colaytamaysa damiirka alla loo celinayay ayadoo ilaahay wa tuxaadu rasuulkana la colaytamaysa waxay u soo baxeen allana inay la colaytamaan nabi la dagaalamaan wa jaa'uu waa yimaadeen calaa xardin ay calaa adamin iyo qadraso iyo kibir qaadin ayagoo weliba awoodo inu wax qaban karaa ismoodahay wa calaa xamiyatin ficillo iyo wa qadabin cadho iyo waxanaqin isdhaaf waa isdhaafe niman ismaray weeye oo nimanka ida bartay ee jidkaydii ijtaagi ee shalay ninkii xadana mid dilay iyo nimanka webi kibrin aan samrinay leeyihiin sankay ku socdaan waxanaqin ayagoo ka xanaaqsan calaa rasuulilaahi wa asxaabi u xanaaqsan limaa yuriiduuna waxay doonahayaan bay ka xanaaqsan yihin min akhdi ceerihim nebi maxamed iyo saxaabiyaa maantaba haweystay geel ayagiibay taagan yihiin ila waxay somaali odhan jireen ninka ragga wuxuu dhinta maanta iyo mar baa laga dhintaa baa la jiray ninkoo hadduu kugu sameeyo oo dulqaadato oo haddana kugu sameeyo dulqaadato oo maalinka dambe wiilka kaa dilo iska dayso oo islaantu u soo dhigto wixii intaa ka dambeeya waxaa weeye meydkiinun baa la kala qaadi ma maanta hebel sidaa sameye shalay buu sidaa igu sameeyey waa dulqaatay darrad baa ka horraysay bil horena saasuu yeelay ma ku celiyey baad dhihi maalinkaa wax ku qaban hayaa miirkaa kaa tagahaya dumar haddii laga agbaxanaha dee maanta iyo gabar haddii mare laga gooyo ama garka laga gooyo naaskeedu muuqdo lagu ciyaaro rag baa ku dhammaada waagii ficlada lahay hadda waxaa weeyaan damba kama lehe owlu taalla iyo la dilay man fiiha iyo waqatli man fiiha iyo dadka ku jira ee wada gaadiidka in la dila miyay saxaabadu waqad asaabu ayagooba helay oo dilay bilamsi shalayda dhoweyd camr bni xadrami iyo walciir iyo walciira gaadiidkii allatii taasoo kaanad macahu ahay shalay camn xadrami gaadiidkiiba isku qaatay iskuna dilay ragna qafaash maantana ku ceshanaya fa jamacahum allahu alla kulli muslimiinta iyo gaaladii calaa hayri miicaadin iyadoon la ballamin balan ma jirin laakiin allah isu keenay kama qaala allahu tacaala walow tawaacadtum haddaad ballami lahaydeen oo aan isballansan lahaydeen halka aan sugu inamaana sanadka aynu dagaalanno bishaasa inoo tahay lakhtalaftum fi lmiicaad waad ku maandhaafi lahayn ballanka iyo goobtaad isgarabar ama midkiin baa zamanka gefi lahaa ama goobta ama qolyaaba ka noqon laha laakiin idinkoon ballayn baa laisku kenkeenay walaakin liyaqdiya allahu amran kana mafcuula liyahlika man halak laakiin hawshu waxay ku dhisnayd weeye ilaahay wuxuu rabay inuu wuxuu doono ah xukumo inuu dagaal dhaco meydka la kala gurto muxuu ahay qureyshay lugta la baxdo walamaa balaqa aynoo jaada bilahi towfiiq